subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha kooiy tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maanta oo sabti ah waxaa furmaya kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya iyadoona arrintaasi ee markaasi ay soo tarayaan buuq xooggan oo ka taagan baarlamaanka xilli xukuumadda soomaaliya ay baarlamaanka doonayso inay horgeyso wax kabeddelka dastuurka xildhibaanada ayaa laba u kala jabsan waxaana markaasi soo taraya buuqa iyo guuxa ka dhex taagan fadhiga baarlamaanka wararkii ugu dambeeyey iyo waraysyo arrintaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo falqaynta wararka aaaa hadaad ilash moodeen qurba sool ku jira maaha laf hadaad ilash moodeen qurba sool ku jira maaha macdan buutu sheekaada cilmiga ibarleere keligay hadaanbooyo haddii aan baroor dhiiqo keligay ajaantoy haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soo keligay ajaantoy haddii aan baroor dhiibo

bulshada iga quuraha soo heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subaxlaba aad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah u furaya kalfadhiga afraad ee markaasi xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u furmaya iyadoona xarunta filla hargeysa maanta labada xildhibaan ay ku kulmi doonaan murun xoogan ayaa ka taagan wax kabeddelka dastuurka oo la filayo in la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale kuwa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana xildhibaanada ay u kala jaban yihiin laba garab kuwaasi oo hadda qaarkoodba markaasi soo kala qoray hadallo ay ku kala taageerayaan wax beddelka dastuurka xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo aan markaasi wax ka weydiiyey guuxa xoogan ee ka dhex taagan baarlamaanka soomaaliya iyo fadhiga baarlamaanka labada aqal oo maanta shan iyo labaatanka bishan furmaya isla markaana hadallo kala duwan ama siyaabooyin kala duwan loo kala dhigayo waxa uu sheegay in xildhibaanada loogu baahnaa in ay arrintan ka fiirsadaan isla markaana aysan ku degdegin wax kabeddelka dastuurka sidoo kale dowladda ayuu sheegay in markaasi xilli aan loo baahnayn in wax kabedel dastuurka la sameeyo ay keentay isla markaana ay arrintaasi ka fiirsato iyadoo uu sheegay in maamul goboleedka puntland iyo sidoo kale somalilan ay maqan yihiin haddii wax kabedel dastuurka lagu sameeyo ay xaaladda kasii darayso ah, farxaan waa idin salaamaya adigii kulmiye iyo dad soomaaliyeedba eh, xaqiiqatan eh, sida ada eh, hadalhaynta u badnayd maadaama uu jiray barnaamij xukuumadda iyo golaha wadatashiga marka puntland laga hayay maaragtay tan iyo lixdameeyadii in hadda loo guuri rabo nidaamka ah maaragtay nidaam presential ama nidaamka madaxtooyo ee laba xisbi oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo uu kabaxayo baxayo nidaamkii hore ee uu ahaa nidaam oo markaasi ku dhisan madaxweyne ra-iisul wasaare iyo maaragtay halkaasi waxaa la dhihi jiray iyo hay-adihii shuuuriga ah marka si kastaba arintaas kuleydo laba maanka waa laba muhiim ah oo u yaalay washino kale oo ayagan hadlahayn iyo hadda kolleyba waan ma maqlaynay oo ayaga kolleyba marabo dhinac maaragtay mid la yidhaahdo ama xukuumadda ka dhan ah mid ah ayaa jira iyo mid doonka iyo hadeertano east african community oo shalay iyadana madaxda hay-ada qalinka madaxweynaha uu ku duubay waxaasoo dhan eh, rumarska hadda jira kolleyba doodo badan ayaa ka taagan oo siyaabo kala duwan ayay dadka soomaaliyeed uga hadal hayaan laakiin baarlamaanka waxuu ka dhigi doono waa sugaynaa haddii hawshaasi u gudano xildhibaan arrintan ku saabsan wax ka kabedelka dastuurka xildhibaanada qaarkood si weyn ayay ugu falceliyeen halka kuwo kalena ay taageersan yihiin marka soo lama dhihi kara arrintan ee eh, wax kabedelka dastuurka marka hore in wada hadal laga galo xildhibaanada iyo sidoo kale eh, golaha wada tashiga qaran iyo guud ahaanba ummadda ay khusayso in heshiis laga gaara soomaaliya intaan baarlamaanka la horgeyn aada iyo e aad farxaan arrintuba wax sahlan wax oo habeeninka maalin ama afka carabi wax bayna cashiyati lwadaxaaha oo ayada arrintan sahal eh, maartay looga maartay gudbi karo inayan ahayn ayaa markaad fiirsid oo aad adiga eh, aada la geshid maaragtay doodo ama eh, aragtiyo oo kala duwan ee dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ku nool ee aragtida guud dalka la ururiyo aad bay lagu maaragtay eh, kala fog yahay marka waxaani hadda waa wax mas-uuliyad ummad ay leedahay oo masiir ah oo wax sahlan aanan ahayn ilan doorashadii ugu dambeysay ee soomaaliya lixdan iyo sagaalkii waxay ahayd iyadoo prime minister iyo markaa iyo baarlaman ee iyaga ay jiraan waxaa hadda inta badan ee soomaalidan ee dhibaatada ka taagan waxay tahay waa awgeqaybsiga oo weli baarkii horeba uu iskaga dhisnaa xaq ma jireen laakiin xal baa la rabaa wixii fourpointfivekii iyo wixii lasoo katabay oo iyaga laftirkooda ahaa wax oo iska dhutinaya oo iska sharci ee inta badan haddana sida uu u qoran yahay xataa dastuurka aan badi iswaafaqsanayn iyo waxyaabaha golaha wadatashiga oo kusoo kordhay oo ayagana awood gaar u taagan oo weliba oo saamayn xoog leh oo marka loo fiiriyo ayaga iyo baarlamaanka golaha wadatashiga ayaa leh saamaynta xooga badan ee waxa ay soo gaaraan ayaa inta badan baarlamaanka uu wuxuu ahaa mid iskaga khasban haddana doorashadii qof iyo cod tii hore ee inta haddana la keenay ee laga laatay haddana mid kale haddana haddana laleeyahay waa la aadaya maadaama way aragnimo wixii hore ee in wax laga barto ay tahay waxaasoo dhan wax sahlan ma laakiin kolley waxaan rajaynaynaa inay aada maaragtay arrintaa uga baaraan degi doonaan balse sida ay marka ay xaaladdu ay noqoto aan ka warsugnayaa hordhicin maamulka puntland gooni ayuu u taagan yahay oo khilaaf ayaa ka dhexeeya dowladda dhexe waxaana dowladda ay markaasi hadda xildhibaanada golaha shacabka ay horgeynaysa ama xukuumadaba in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah islamarkaana wax kabedel lagu sameeyo dastuurka haddii puntland oo maqan dastuurka wax kabedel lagu sameeyo soo arintii khilaafka sii ma kordhay absolutely waxaa farxaan uu kulmiy wax badan baad idinka weli ka intaad ku haysaan annaga baarlamaankii tobnaad ee hore waad ogeydeen extension ayuu rabay iyo muddo kororsiimo ayaa lagu eedaynayaa laakiin dadka soomaaliyeed waxaanan ogeyn baan ku sheegaynaa baarlamaanka ma uusan wadin wax la yidhaahdo extension guddigii doorashooyinka ee ayaga wakti u baahday oo qof iyo cod ee markii hore ee ayaga isu diyaariyeen oo xaaladda oo sidaasii ay taallo ayay haddana ayaga ay soo rogaal celiyeen golaha wadatashiga oo ay ka laabteen oo ay yidhaahdeen doorasho dadban ayaa maaragtay aadaynaa oo hadda xilligan suurtagal qof noqon karto qof iyo cod in la aado kii baa haddana lagu khasbanaaday in madaxtooyadii oo madaxweynaha oo markii hore dimuqraatiyadii asiga soo saaray ka laabto baarlamaankiina go-aankii ayaga uu ku raacay golaha wadatashiga isagana uu ka laabto doorasha dadban baa la aadayaa la yidhaahdo ayadoo halkaasi xataa xukuumadii markaasi jirtay oo ra-iisul wasaare khayre ee iyada dusha laga saaray oo la yidhi iyada dib u dhacan sabab ay u ahayd oo baarlamaanka in kalsoonidii lagala laabanayay ee halkaasi loo oskado halkiiba haddana qolihiiba ladashiga waxaad og tahay inay ahaayeen kuwa muddo kororsiimada xooga ee inay sanad iyo shan bilood haddana ay gaardho in maaragtay ee maaragtay baarlamankii ku darin oo madaxtooyadii oonan ku darin in halkaasi iyaga ee guddiyadii iyo habraacyadii ee la sugaayey in sagaal bilood la sugaayey jubbaland iyo puntland omi laba xubnood oo ayaga inay soo gudbiyaan ilaa markii dambe prime minister roble oo markii hadda ee la magacaabay oo xukuumaddiisii soo dhisay oo waqti badan ee meesha ku lumay in ay labadii xubnood ay keeneen waala dhaqaajin waaye inta kale ee kaga socda maaragtay ee jubbaland iyo puntland looma istaagayo lama dhihin waayo iyagiibaa waxay qabaan waxaa la yidhaahdo golaha wadatashiga wuxuu ku shaqaynayaa nidaamka la yidhahdo wadar opol ama consense hadday midi ay maqan tahay inta kale waxawaaye ma dhaqaajin karaan ayagoo aanan loo dhammayn barnaamij oo ayaga ka soo fula inaanan noqon karin wax eh, dhaqangal maartay ee lagu sheegi karo marka haddii shalayna sidaa ayaga ay dowladdii hore iyo baarlamaankii hore ay sidaa ayagay u hortaagnaayeen haddana haddee mid ka mid ebaaba eh maqan dadna hadda waxayba qabaanba somalilan oo dastuur ahaan ee qabyana weli ee eh, wixii ay noo ahaayeen iyaduna maxay ka qabi kartaa wixii oo dhanna shakiga yaalla waa awood qayb hadda waxaa lagu daftamaa inay four point five bay ahayd maantana waxaaba laga yaabaa inay noqoto two point five oo marka arrimahaas oo dhan shakiga iyo dadka waxay u baahan yihiin in laga iibiyo ee dadka soomaaliyeed ayagoo u dhisin oo inta badanna waxa lala hadlaya shacabka ay noqdaan keliya aysan noqonin inta siyaasiyiinta hadda siyaasiyiintii baa murashaxiintii kol hore ee dowladdii horena ayaga sida tan waxay mucaarad ay ku ahayeen oo ayagoo isku duuban bay haddana number ahaan haddana mar kale ee dowladdan maanta ee madaxweyne xasan sheekh uu leeyahay madaxweyne haddana ay islamarkiiba qaraar ay soo saareen oo ay leeyihiin maya nidaamkan midaan ogolnahay maaha qolo waxay aaminsan tahay federaalkii baa in laga sii hadda dib looga laabto oo waxaa rabaa in la aado marka confusion fara badan baa jira dowladana go-aamo iyo heshiisiyo aad u culculus bay gashay haddeena ugu dambayso east african community oo ayada laftirkeeda hadda dooda badan degmadiiba ee meesha ay ka socoto waddaba annaga aanan isku diin ahayn oo sideed ah oo soomaaliya marka loo fiiriyana luqad ahaan oo ayaga sawaaxili ku wada hadla oo werimo zaberi baa yiri laleeyahay oo hadda luqada lagu hadlayo waxay noqon doontaa sawaaxili soomaaliya oo awra luqadeeda ayada gooni ka ahay ee ay tahay luqadeeda rasmiga ah oo dadka soomaaliyeed ay ku hadlaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqol aan karno oo dal muslin ah boqolkiiba boqol oo annaga aan nahay iyagana ay christian ay iyaga yihiin kuwa u badan majority luqad ahaanle aan ku kala duwannahay dhaqan ahaanle aan ku kala duwannahay meelo fara badan bay dadka soomaaliyeed olred ay la aadeen dhiban heshiiskan hadda ee madaxweynaha u saxiixay east african community iyo maxaan haysanaa oo annaga aan ku bedelanaa dal burbursan baan nahay wadamada annaga dhaqaale ahaan way naga hormarsan yihiin kaasini wuxuu ahaa xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo aan wax ka weydiinayay buuqa ka taagan baarlamaanka soomaaliya kaasi oo maanta shan iyo labaatanka bishan furmaya isla markaana xukuumadda mm, ra-iisul wasaare xamse ay dooneyso in fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka la horgeeyo in markaasi wax kabedel lagu sameeyo dastuurka dalka arrintaasi oo si weyn ugu soo horjeedaan qaar ka mid a ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gabagabada barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadays booyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo baydhan la ilmeeyey oo yuhuud ka wada ooyiyo waabshay faransiiska qawaariij wadnaha gooyay baan soo bandhigayaaye igu qaata saaxiibayaal beeniraad ma beeniraad male leelolow run ma moodaye war waxaa kaloo la yidhi ambiyadii ka dhalato ee eebbaweyne doortiya intii raacday mooye aqligiiyo garaadkiiyo arxankiiyo xaqdhowrkii aadmiga ku beeraa male binu israa'iil warkalamaanay meesha war baad ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago cabdi kuus ayaamahan mahad aadan noo sheeg am hartafas walibaarey zuriyzuriyi maad allah war luuqluuqmarow laas laamigoo yimaadaha u naqaana kollaytaba shimbiraha laluu soo lugtooxsadee cirka laami waa saara jiray lacag nin haystaaye goor goormuu liq soo yidhi cabdina waysagii lumay haahey oo waa tii la yidhi lo dhunta biyaa loo fadhiistaa war dadka lama maagee aayar baa loo waraystaaye cabdi oo fariid baad ahayd fiican oo baxaye furumaha adaa gaaray oo fiijica cadowgiin faalladiiyo warkaad noo wadiyo kaan fariimaha dhan warna miyausan leymari jirne bal aan dhoorno dhaankii maqnaay wuxuu war soo dhoobo war akhyaari xanta waa lidinku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuusamareeb tagnay waxaan ku yaranasanay geed la yidhaa harka madaxweynaha cabbaar markaan joognay habeenkii waxaan ku hoyannay hotel la yidhaa iridda dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan xanje iyo toosh ka iibsannay dukaanka faca iska celi mid askari ah oo nala socdayna markuu magaca dukaanka arkay wuxuu yidhi wallee khawaarij waa iska celin isku iskufaxsa ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyey magaalada wisiil waxaana ka qadaynay maqaayad la yidhaah dib loo noqon mahayo markaan u jihaysanay furintana waxaan shidaal ka qaadannay kaalin ay ku qornayd ciidan waa kii dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hormarnay isbitaalka magaalada wisiil waxaana surnaa boor weyn oo lagu qoray kursi ma leh in la ciribtira mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeellow xoogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto cabbaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa kii guulaysta in yar markaan socnay haddana waxaan ku tagnay xero ari oo iridda looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeellow tagnayna waxaan u tagnay askartii dugsigii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer mudugga waxaana halkudhig u ahaa wuxuu waa ilmo yaryar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxaa anigii iyo saaxiibka ilimaan wacad noogu dambaysay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha u sii shidanayaan war cabdikuus haddaan geesinimadaada ka yaabnay ilaan reer mudug oo dagaal ku jiro indhaha shitayaa soo aragti kollay cabdikuuso waxaad qabateenba safarkii adiga iyo hankool iyo liibaan lugcad khawaarij waa quusiye anaguna gooja u taaglaana warnamiyoon abdikuus may ba su'aalaba faday eh. boor oo dib loo soo laaba mahaya kogorantabaa baalmaray eh. may hangnagdi war abdikuusow adugu waa noo warantay eh. annaguna halkaanan kaaga sheekayaynaa intii aad maqneed waxaa dhacday wiil bajaajla ayaa waxaa la yidhi bangi xamar ku yaalla lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tego mar walba waxaa la yidhi hoonkau yeeriyaa dabeetana nin keliyantii ahayoo uu qaadi jiraa wuxuu wiilka ku yidhi niyow mar kasta oon meeshaan mari tegno waddadoon xirrayn iyo jidkoon jaam ahayn waa adiga hoonka yeeryeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xoogaa yaroo lacaguhu ii taallaayo waxaan diidayaa waardiyuhu inuu hurdo marka wiilka bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakeray haddii aan danta guud uga wada fakeri lahayn khawaariju nama dhibteen waxna nagama hallaabeen war gorgoran waxaan ka maqli jira waayaha i bareye danta guud inaan ka wada fikirno haddaa daruuftuna baraysa oon ka gaarna <laughs> haruub daatay aana ambadaa la qaba jiray ma erjarnaysan war abdikuus iyo ragga uu ka yimid waxaan dhihi lahaa kalamaanta furmaha jirtaay maahin fulayiine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay ahey shina fadhiidii onay fooftuu waleeri war waxaa kaloo la yidhi geel fariis iyo foofi waa laba farrimood geela markuu daraaran yahay laba nin duugtaaye laba nin duugtaa soo lama oran beriga xildhibaanadii baarlamaanka buuq iyo feeraa ka dhex dhacay warkalfadhiguma waa xiranyho nofeembar u furmaayo waa wakiilla lahaa ee goormay shireen waar cabdulow biicab baarlamaanka somalilan maalmahan ma booqine war xildhibaanada baarlamaanku wax kabedelka dastuurka miyay isku fahmi waayeen aryaadhaha kale maanay weligiinba warka waa dhabjisaanay mahow buuqu ka dhacay waa baarlamaanka buntland xeerkii doorashadaana fooda leysku geliya guddi baarlamaanku warbixinka sugaaya mugay dhaheen qabyay naga tahay aa guddoomiye baarlamaanku ka xanaaqow kala diray ka kadibna see u diri karta oodu kala diri kartaa iyo soco mayso a inya leesaga hortegaya gacanka hadal ka dhaca warkhyaare waxaa la yidhi gaari biela oo magaalada garowe ka shaqaynayay ayaa darawalkii waxa u shiday eestii ahay dalka guushiisu waa deni dalka guushiisu waa deni kadibna eh. shacabkii intay dhaheen eh. bowa noo istaag eh. ayay qaarkood waxay qaadeen cabsi cabsi waayo wallaahi warbow hooyada federaalka goor kasta oo ku fudulataan niine dowladda buntland waxay si cad uga soo horjeesatay wax kabeddelka dastuurka federaalka soomaaliya gobolka puntland haddii wax laga bedeli karo kan federaalkana in wax laga bedelo maxaa diida waradabo puntland way dhaqaaqdo balaaya kama jidhe kudayow puntland kudayo siday dowladeedu tahay warwar mahaysin xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen sagaashan iyo lix qof kumanaan kalena ay ku barakaceen nolol adagna ay ku sugan yihiin in loo gurmadana loo baahan yahay marka idinka kolmaanay gurmadki miyaadan qayb ka qaadanayn warnamiya war mahaytana magaalada buurdhuuba dadka daadadka war kalemaanay waxaa la yidhi ummaddaan isgargaarin ilaahay ma gargaaree waa inaan gurmannaay oo gacan siinna dadkeenna warwarkiinkugasto shacabka buurdhuubo ilaa i baraakiyaa biyo kogaryayha waana tii horeling ari ma biyihii nalaqayba haraad uga bakhtiyeyna calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay giddigii gurmado ka kacay gees war shirka golaha wasiirada lagama haysine xanta runta u dhawey ka soo baxday waxay sheegaysaa wasiirkii amniga doodishe in loo magacaabay safiirka soomaaliya ee qadar marka waxaa la yidhi sadaqa soor ma yaraysa salaaduna socod ma baajisay samigay cabdulla waxauu yidhi eh kun fogaan aadoo kaafiiriha meelfuuduuday ka afuuranta fogaan aadoo kaafiiriha meel fuuduuday ka afuuranta warkalamaanay war ma haysaane magaalada baydhabo waxaa ka dhacay shir lagu daahfurayo qoraalka afka mayga waxaana ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon-yahano fara badan waxaana layidhi maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmiyuu yeelanayaa war ahmed deero warkakidheelahayta afka suubsoy la laaraay shirkaasay afaafteega afmaaymayka war maareey abwaanguro shirkaasi baydhabo uu qayb galay wuxuu yidhi yaa la yidhi kulankan king owliyaadanu war abwaanguro meeli ani indiray haanoyarana hawe oo afyay kudhimanaayan hanyo hadhimaatiroy b h d na baydhow kulakuweeri war kalamaanay iyo maxaa tirigu waa laba mataanaaye mar hadduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyne madeeyo ku farax waa sidaa maanta loo qoray waar walla weynay anugu kole intaan garanaayo way dhaaftay walkoodaba jeey war idinkoo waxba ku daanin ummadayda soomaaliyeed way iskuli siruune dad walina af buu leeyihiiyo ereyakoodae eegaa la qoray mayga iyo may ballaaree afka hooyo waa badan yahe wada ogsoonaada waxaa kaloo la yidhi afkaanaan hor marayoo turxaan laga ilaaleeyey adoo laga bilaabayo haddii aakhir lagu geeyo xarfe ugubayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo haddii eraysan loo doono ama aanfa hurudiyo dhib weyn lagu abuuraayo ninba ararta meeshuu rabuu ka ambaqaadaayo akhris iyo qoraal iyo rag baa soo abaabulaya haddaan eray qalaad iyo ku daro weer ajnabi keenay abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaan warsamo walba nisnoojin horiba waliilan aray alif likordhowe alif loosdhowe alif laagoode calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen soomaalay giddigii gurmado ka kacay gees aad joogta gurmado ka fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheeke inuu farsameynayey nabadgelyo